bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllه وsلم عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu halkan in sha allahu tacaala waxaan ka bilaabeynaa kitaab lagu magacaabo arbacuuna xadiiثa fi أxkaami اlbaaligaat afartan xadiid oo ku saabsan axkaamta gabdhaha qaangaarayo amaba qaangaaray markaas waxaa ururiyey oo isu geegeeyey xoogaa tacliiqaadna ku dardaray culimada iyo uu kasoo guurguuriyey iyo ahlu cilmiga addoonka daciifka ah kelima kitaabkan duubayo hadda lagu magacaabo axmed ibnu maxmuud ibni muxamed kitaabka ahmiyadda wuxuu ka mid yahay awalan kitaabka kutubta al arbaciinaat lagu magacaabo culimada xadiidkana ay wax ku alifi jireen afartan xadiid oo baab ku saabsan ama abwaab ku saabsan in ay jamciyaan eh, si ay dadka ugu soo dhoweeyaan sunnada nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi eeahamiyadda eh, uu wato iyo sababka lifaadiisa keentay iyana muqadamada ayaan insha allahu tacaala aan uga bogan doonaa waana kitaab qasadka ugu weyn oon ka leeyahay uu yahay in uu ku hogaamiyo gabdhaha muslimaadka ah ee soo qaangaarayo ama kuwa qaangaarayba wixii alla u abuuray inuu u sahlo sidii ay ku baran lahaayeen wixii rabbigood u abuuray liibaan adduunye iyo mid aakhirana ay ugu gaari lahaayeen waa kitaab aan qasadka aan ka leeyahay sidaa uu yahay anigana inuu ii noqdo acmaasha qofku marku dhinto kadib ka harayso yani in sha allahu tacaala aan rajeynayaa bismi illaahi اraxmani اraxiim almuqadima qala alcabd اlfaqiru ilى اllahi tacaala alxamdu lilahi aladi khalaqa alinsana clى atwaari mukhtalifaة lixikmat baaliga alxamdu amaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii khalaqa alinsaana insaanka abuuray calaa atwaarin xaalado korkood yacni xaal uu yahay isagoo xaalado ah abuuray mukhtalifatin ama calaa atwaarin xaalado ku abuuray dusheed mukhtalifatin kala gedisan xaalado kala duwan addoonka ku abuuray lixikmatinna ugu abuuray xikmad xikmadda oo baaliqatin xeel dheer yacni meeshaan marka waxaan ulagala ugala jeedaa waxay tahay bani aadamku xaaladow soo marayaayo marna waa yaryahay marna waa qaangaar buu ku dhow yahay marna waaba qaangaaray waxyaabahaan ka hadli rabnana xaaladahaas xaalad ka mid ah bay ku bilaabmaysaa wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabuda inuunan jirin ila allaahu alla maahane waxdahu keligii xaal uu yahay laa shariika ku waxlale lahu lilaahi alla uma sugnaanin alwaahibu allihii alwaahibu ee hibeynayey lilinsaani insaanka u hibeynayey assuurata suuradda muuqaalka iyo waljamaala quruxda walkaatibu allihii kuqora ku qorayey cala al insaanka ku qorayey al aajaala waqtiyaalka almaxtuumata ee la gooyey ee la farad yeelay yacnii insaanku wuxuu leeyahay waqti mid kastaa wuxuu leeyahay waqti go-an oo uu noolaanayo huwa aladii khalaqakum min tiinin huma qadaa ajalan waajalun musaman cindahu huma antum tamtaruun ayb marka waalkaatibu cala alinsaani allihii ku qoray insaanka korkiisa al aajaala almaxtuumata waqtiyaalka maxtuumada ee go-an ee aan la dhaafi karin horay yacni waxna aan la dhaafi karin lana gudbi karin lagana soo hormari karin dayb al aajaal waxaan u dhahayna waxa ay tahay insaanka maadaama uu badan yahay waqtiyadooduna ay kala duduwan tahay nin walbaa waqti uu dhinto oo u go-an uu leeyahay bi alictibaar baan jamac uga dhigay fa minhum iyagii buu ka mid yahay almayitu mid dhimanayo fii badni ummihi hooyadii caloosheeda dhexdeeda ku dhimanayo wa minhum iyagii waxaa ka mida almatwiyu mid la duuduubay bisaadu ajalihi waqtigiisii gogoshiisii fii tufuulatihi la duuduubay yaraantiisa dhexdeeda lagu duuduubay wa sibaahu iyo sabinimadiisa yacnii qaarna waxay ku dhimanayaan yaraan iyo sabinimo oo waqtigooda iyo ajalkoodii baa la laalaabayba inta ay yaryihiin yaraanta dhexdeeda wa daraba minhum wa darbun minhum dheh cafwan wa darbun qeyb oo minhum iyaga ka mida nooc iyaga ka midana baaliqun midkii gaaraya waa ashuddahu xoogowgiisa wax iyaga ka midana waxay gaarayaan waqti xoogow wa minhum iyagii waxaa ka mida man baa ka mida yalqaa la kulmayo xadfahu go-itaankiisa yacni dhimashadiisiiba la kulmayaa cinda shaykuuqati waayeelnimada agteeda wa minhum iyagiibuu ka mid yahay almarduudu mid la celinayo ilaa ardali cumri cumri kiisa xun mid loo celinayo sideetan buu dhaafayaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi isagoo intaa tilmaamayo huwa aladii khalaqakum min turaab alla waa midka idinka abuuray ciid huma dabadeed min nudfatin buu idinka abuuray aadan buu ciid ka abuuray aabbaheen uma markaa dabadeed min nudfatin buu idinka abuuray mani uma markaa dabadeed min calaqatin buu idinka abuuray calaqa yacnii wuxuu idinka abuuray xinjir ayib uma markaa dabadeed yukhrijukum waa idinsoo bixinaya alle tiflan idinkoo yaryar yani xaalatiin kuwa yaryar ayib huma yukhrijukum waa idinsoo bixinaya alle tiflan idinkoo caruur ah huma markaa dabadeed litabluguu yacnii alla waa idin nooleynayaa litabluguu saa u gaartaan ashuddakum xoogowgiina huma markaa afartan baad gaaraysaan huma markaa dabadeed litakuunuu saa u ahaataan buu alla idiin nooleynayaa shuyuuqan waa yeelo wa minkum idinkuu idinka mid yahay man baa ka mid yahay towafaa la oofsanayo min qabl waqtigaaba ka hor walitabluguu iyo inaad gaartaan buu alle sidaabuu yeelay iyo walitabluguu inaad gaartaan ajalan waqti waqtiga oo musaman la magacaabay oo ilaahay agtiisa ka magacaaban walacalakum tacqiluun inaad garataan ayb walacallakum waxaad mudantihiin tacqiluuna inaad garataan waashhaddu waxaan qirayaa ana muxamedan moxamed cabduhu alla addoonkiisa inuu yahay warasuuluhu rasuulkii uu soo dirayna uu yahay callama al insaana insaankiibuu baray callama alinsaana insaankiibuu baray iyo waljaanna iyo jinniga alaxkaama axkaama axkaamtiibuu baray asharciyata sharciga loo nisbeeyey almutacaliqata ee ku tacalluqdo fii mukhtalafi adwaarihim xaaladahooda kala duwan dhexdooda ku tacalluqdo wa acmaarihim iyo cumriyaalkooda kala duwan ku tacalluqayso amaa bacdu intaa kadib fa ina allaha alle ancama wuxuu ugu nicmeeyey cala albashari basharka korkiisa annicama alkahiirata nicmooyin fara badan allatii <coughs> nicmada oo laa tuxsaa aan la koobi karin walaa tucaddu aan la tirin karin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha khalaqahu alla wuu abuuray insaankii basharkii min maa-in biyaa iyuu ka abuuray mahiinin la daraabo yacnii aada u liito oo meeshii ay gaartaba layska dhaqayo fa jacalahu wuxuu yeelay fii qaraarin buu yeelay meel uu ku sugnaado makiinin oo aada loo dhowray oo la ilaaliyey weliba <clears throat> meel sal ah waa riximka hooyadii ee yacni uu ku sugnaado ayuu alla yeelay u ka yeelay ayuu yacni dhexdeeda uu yeelay makiinin aada loo dhowray wasaanahu alla waa ilaaliyay insaankii fii dulumaatin buu ku ilaaliyey mugdiyaalo thalaathin saddex ah waa mugdigii eh, mandheerta waa mugdigii ilmogaleenka mugdigii caloosha ayb wahaba lahu wuxuu u hibeeyey alle alxayaata noloshiibuu u hibeeyey ayb iyo war ruuxa iyo ruuxdiibuu u hibeeyey wasuurata muuqaalna waa siiyey xayawaanka uu kaga duwan yahay wajacalahu alla wuxuu ka dhigay insaankii maa yashaau wuxuu doonayo ka dhigayo min azawjeyni eh, labada nooc ee insaanku ka kooban yahay xaal uu yahay addakari iyo wal unthaa lab iyo dhadig kii uu doonuu ka yeelay wa huwa insaankuna fii ba wahuwa isaga oobuu sidaa ka yeelay walxaal huwa isaga oo fii badni ummihi hooyadii caloosheeda dhexdeeda ku jiro ayaa wiil iyo gabar laga dhigay walamaa takaamalat calayhi markay ku dhammaystirantay korkiisa muddatulxamli xamliga iyo uurku sididda muddadeeda markay ku kaamil noqotay dushiisa fii badni ummihi caloosha hooyadii dhexdeeda ay ugu kaamil noqotay yasara lahu alla wuxuu u fududeeyey insaankii asabiila jidka aayar buu usoo dhaafay marka yani cilmigaada marka yacnii ku saabsan baabkaas ama eh, cilmul ajina embryologiga iyo culuumtan kale ku tacalluqdo yacni haweenta hormoonaadkeeda isbedelayo markay uurka yeelata laga bilaabo iyo markay dhali rabto eh, ee alla uu ugu talagalay inay sahlaan xaaladda uu cunuga kusoo bixi lahaa kulli waa nicam alla waay subxaanahu watacaala ayb ninkii waxaa inta bartay haddana yacni ictibaar laga weysan yahay oon ku cibro qaadanaynin ayaa aada u khasaaray fakharaja minhaa wuu kasoo baxay hooyadii xaggeeda wahuwa isaga walxaal huwa isaga oo laa yacrifu shay-an waxba aan garanayn xaggee usoo baxayna ilaa haadihi almacmuurati dhulkan la camiray ayuu usoo baxay dhulkan camiran ee dadku joogaan oo shanqarta ka socoto oo camiran ayuu usoo baxay caloosha hooyadii buu kasoo baxay isagoon waxba garanaynin kamaa qaala allahu tacaala siduu alla u yidhi wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum alla wuxuu idinka soo saaray hooyadiin caloosh caloolahooda hooyooyinkiina caloolahoodau idinka soo saaray laa taclamuuna laa tacrifuuna xaal aydnan garanaynin shay-an waxba wajacala lakum usamca maqal buu idin yeelay iyo walabsaara arag iyo walafidata qalbi aada wax ku garataan lacalakum tashkuruun likay tashkuruun saa u shukrisaan fa khalaqa lahu wuxuu alla u abuuray isaga fii ummihi hooyadii dhexdeeda wuxuu ugu abuuray arra'fatan turid iyo waraxmata naxariis wa adara lahu wuxuu u darariyey hadyahaa naaskeeda fa shariba minhu waa ka cabay wuxuu ka cabay labanan caano naafican wax anfacayo huma akala min risqihi tacaalaa risqiga allow ka cunay haddana risqigan alla roobkiisii ku yimid dhulkiisii ka baxay buu ka cunay wa taracraca waa koray waa barbaaray wajacala wuxuu gudagalay yakburu shay-an fa shay-an inuu weynaanayo tartiib tartiib ilaa an balaqa ilaa uu qaan gaaray watajaha ilayhi oo u jihaysmay xaggiisa qalamu takliifi takliifka qalinkiisa yacnii qalamu takliif waxaa laga wadaa in malagu wax u qoro dembiga in loo qoro waajibka uu ka tegay in dembigiisa loo qoro waajibka uu sameeyey ajarkiisa in loo qoro wahaakadaa intaa waa nicameeda ogow marka rabbi subxaanahu watacaala uu noo galay ayb walamaa wasala markuu gaaray insaanki ilaa hada sini da-dan wa balaqa ashuddahu xoog xooggiisiina uu gaaray fa xaqun calayhi waxaa dhab ku ah korkiisa waajib ku ah an yatacalama inuu barto alwaajibaati waajibaadkii almutaxatimaati ku go-naa calayhi isaga korkiisa ku go-naa waajibka ku ahaa mu-addiyan iyo isagoo gudanaya lahaa waajibaadkaasi calaa minhaaji nubuwati nubuwada yani dariiqeeda isagoo ku gudanayo yani sidii nabiga ula yimid sala alla ly slam bidca la-aan wadalika kaagaasuna yaxtaaju wuxuu u baahanayaa ilaa ijtihaadin dadaal iyo watashmiirin xayd xaydasho fii dalabi alcilmi annaafici cilmiga naaficahaa dalbitaankiisa dhexdiisa uu ku xayd xaydto ayb iyo walqasdi saxiixi buu u baahanayaa qasad saxiix ah tijaaha alkhaaliqi loo yeesho khaaliqa xaggiisa allihii wax abuure almuncimi ee nicmaynayay laba shay baan hadda halkan marka ku xusnay cilmiga dalabkiisana inuu himo u yeesho rabbi qasa ina inuu qasad u yeesho iraada uu daacada rabbi ku sameeyaa waa inuu leeyahay labadaas cilmiga iyo iraadaduna wahumaa labadoodaasi qudbu raxa sacaadati liibaanta udub dhexaadkeeda waa liibaanta liibaanta yacni shayga ay ku wareegaysa udub dhaxaadkiisii wa fi daareyn adduun iyo aakhira adduun aakhiraba de meeshaa marka dee ilaahay waa wixii uu nabiyullaahi ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub ku ammaanay fii suurati saad uu yidhi wadkur cibaadana ibraahima waisxaaqa wayacquuba ulil aydi walabsaar inaa akhlasnaahum bikhaalisatin dikra daar waxaa lagu ammaanay aragti dheer waa cilmi iyo casiimo go-aan ulil aydi dad quwo u saaxiiba oo ay ku fuliyaan diinta iyo alla siiyey subxaanahu watacaala labadaasi marka waa qutbu raxa sacaadati waana labada ibnulqayim kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada ou sal uga dhigay asal uga dhigay walamaa kaana markuu ahaaday jinsul unthaa dhadiga jinsigeeda adcafa mid ka taag daran binyatan xagga xooga qaabka ay u dhisan yihiin nin iyo naag qaabkay u kala samaysan yihiin ninkaa xoog badan jinsiga dhadiga ayaa daciifsan arrintaa iyadana haddii la yiraa laysku dayo in yani la inkiro waa mukaabaray iska noqone leanna xitaa da-da ay shaqada uga tagaan ragga iyo dumarku xataa kuwa nisaa-iyiinta ee gaalada oo iyaga mar walba iska dhigaya inay haweenka xurnimadooda iyo waxaa u hadlaanoo da-da ay haweentu ku gasho pensionka iyo da-da ay ku gasho ninka uu ku galo isku mid ma aha da-da ninku ku galaa ah, yaa dheer haweentu lixdan meelahaasi ku galaysaa ninkana ilaa lixdan iyo shan buu soconayaa ayb sababtu waa maxay liannahaa adcafu binyatan waa ka taag daran tahay ayb marka waxaan yidhi walamaa kaana jinsu lunhaa dhadiga jinsigiisu markuu ahaaday adcafa mid taag daran binyatan xagga dhismaha iyo qaab dhismeedka yani adcafa binyatan min adakari waay wa anqasa markay ahaatay mid nuqsaan badan oo ka nuqsaan ka nuqsaan badan diinan xagga diinka iyo wa caqlan xagga caqligana min jinsi dakari labka jinsigiisa calaa maqtadad sida ay keentay fiihi dhexdiisa xikmatu lcaliimi alxakiim allaha cilmiga badan ee xikmada badan xikmadiisa siday keentay wa maslaxatu ljinsayni labada jinsi rag iyo dumar waaye lab iyo dhadig maslaxadooduna sida ay keenaysay waa sidaase ayb kamaa yurshidu ilayhi sida uu ku waaninayo uu ku hanuuninayo asharcu saxiixu sharciga saxiixa ah waalcaqlu rajiixu caqliga raajaxnimada badanna uu ku dadka ku hanuuninayo sida ay tahay waaye laa kamaa tushaqshiqu sida ay ku doobaynaysa ma aha bihi isaguba alsinatu nisaa'iyiina kuwan marka haween haweenkaan u doodaynaa dhahayo oo nisaa'iyiinta iyiinta ahoo iyagu markaa yacnii xikmaddii iyo maslaxaddii iyo khilaafay sida ay ku doobaynayaan ma ahan aladiina kuwaas oo yatadallabuuna isku kallifayo raadinayo yatadallabuuna yacni waxay raadinayaan iyagoo isku kallifayo fii diin illahi ilaahi diinkiisa dhexdiisa bay ciwajan qallooc ka raadinayaan lama kaana alamru haakada waa kusoo noqday marka maadaama fasli dheer uu dhex galay lamaa kaana alamru arrinku marku ahaaday haakada sidan aathartu waxaan yacni doortay an ajmaca inaan ururiyo arbaciina xadiidan afartan xadiid fii maa yahumu waxa yacni muhimad u yeelayo waxa yacnii eh, eh, hami gelinayo yani shayga adiga ku hami geliyo waayo dabcan shay qiimo badan fii maa yahumu waxaa hami gelinayo annaahizaati kuwa kusoo dhawaaday lilbuluuqi qaangaarka kuwa kusoo dhawaaday waxyaabaha ihtimaam gelinayo oo inay bartaan ay tahay iyo wallaatii kuwa adrakna albuluuqa qaangaarkiiba gaaray oo min axkaami diinihinna waxaasi maxay yihiin min axkaami diinihinna diinkooda axkaamtiisana ah ayb ayb inaan ururiyo marka afartan xadiid oo ku saabsan fiima yahunu waxyaabaha ihtimaam gelinayo annaahizaati lilbuluuqi kuwa qaangaarka kusoo dhawaaday wallaati iyo kuwa adrakna albuluuqa qaangaarkii gaaray min axkaami diinihinna ah inaan ururiyo afartan xadiid oo saa cilman bianna ogaal marka yacni aan ognahay bianna tarbiyatahunna gabdhaha tarbiyadoodu calaa haada diini diinkan lagu tarbiyeeyo korkiisa alqawiimi toosnaanta badan fii gaayati alahamiyati inuu yahay ahamiyada yoolkeeda fardan keli keli dadka marka loo fiiriyay fiiriyo mujtamacan iyo mujtamac ahaan mujtamac aan haween haweenkiisu fiicnayn ama aan haween fiican oo karti badan aan lahayn waa u dhammaatay meeshan marka aada in loo fiiriyo wn waana sababka keentay in kitaabkan la qoro mid ka mida waay la aan jamciyo ta koowaad waxay tahay jinsiga haweenku waa ka daciifsan yihiin ragga xagga xoogga xagga diinta iyo caqligana waa ka nuqsaansan yihiin arrintaa iyadana dee nabigeenna afkiisaan ka qaadanaynaa salawaatu ullahi wasalaamuhu caleyh maa ra-aytu min naaqisaati caqlin wa diinin nabiga isagaa yidhi sal ly slam qofka ee nebiga rumaysanna intaas uga qancaya raggii marka waa ka diin naaqisan yihiin caqli ahaanna waa ka naaqisan yihiin sidaas marka maxay ku dhacdayna waana sida ay keentay baan iri xikmada allaha caliimka ee xakiimka ah maslaxada labada jinsina ay ku jirto rag iyo dumar inay kala caqli bataan sababtu waxay tahay haddii ragga iyo dumarku caqliga xoogga isku mid laga dhigo oo labadan jinsi isku mid laga dhigo maslaxad maslaxad ma imaadeen sababtu waxay tahay adoo haweentani waxbay kuu dhalaysaa uur bay yeelanay culaysay qaadaysaa diyaaray u tahay culayskaas waa umulaysaa fooshii umushii waa dhib diyaaray u tahay ilmihii xooggeeda iyo xilliga ay aadka u baahida badan ay qabaan iyadaa la dhacdhacayso waa u dulqaadanaysaa way rabtaa dayib gurigii bay kuu joogaysaa oo gurigii bay kuu agaasimaysaa haddii caqligaagoo kale la siiyo kartidaadoo kale loo yeelo haddii caqligaagoo kale la siiyo kartidaadoo kalena loo yeelo ma kula tahay inay intaasi ku kuu qabanayso may xaggee marka aad jinsi aa ku xasisho ood ku degto oo adigiina markaad banaanka kasoo shaqaynayso qalbigaagu degan yahay ood guri fiican oo xasilooni ku jira kusoo hoyato si aa u hesho waa inay iyadu kaa xisaabtan yaraataa sida ay kaaga xisaabtan yaraanaysana waxa ay tahay xoogaa caqligaagii iyo saa adiga u xisaabtanto waa laga nuqsaamiyey garab marka waa maslaxo aada iyo aada u weyn waa waxa ay fahmi la-yihiin nisaa-iyiinta iyiinta ah oo diinta ilaahay qaladka iyo beenta inay ka raaraadiyaan isku dayayo ayb marka waa maslaxat ljinseyni markaan dhahaya sidaasaan ujeedaa ayb haddii marka laga la yiraahdo maya waa is-indha tirid arrintaa iyada haddii laga tago hadday haweentu la yidhaha guribayaynan joogin ha iska dhaqaaqdan hadday adduunka dhibkan ka jiraa ka jirayo naam taagnaanayo ayb marka maslaxadaasna waa ku jirtaa ilaahayna xikmadiisu maslaxadaa maadaama loogu talagalay inay timaado ayuu alla saa ugu talagalay naam ayb uu saa u kala fadilay maahan marka in haweenta iyada la liidayo ama la nacayo ma aha sideeda way ku fiican tahay haweennimadeedu aad bay ugu fiican tahay waxyaaba ninku uunan qaban karinna waa qaban kartaa annagu kamana hadlayno ogow way dhici kartaa naag ka caqli badan nin ama dhowr nin ka caqli badan way dhici kartaa laakiin waxaa laga hadlaya waa laba jinsi baan muqaarano u samaynaynaayo afraad muqaarano u samayn taana marka garo marka maadaama iyagu sidaa ay yihiin in lasoo kabo waayo marka maxaa lagu kabaa marka tarbiya diini oo dhaba ah in la siiyo saxiixa macnaheeduna maaha in raggu ka maarmaan tarbiyada diiniga waa u baahan yihiin laakiin iyaga meeshay mujtamaca uga aadan yihiin maadaama ay meel weyn ay tahay naqsina uu ku jiro waa in iyaga marka mudnaan la siiyo aada loogu dadaalo wa min jihatin ukhraa dhinac kale jiho kale markaan ka eegno ina tacliimahunna waxbaridooda wa tarbiyatahunna barbaarintooda calaa diinihinna iyaga diinkooda lagu barbaariyo qad xada calayhi shaaricu shaarica ayaa baraarujiyey ayaa booriyey qad xada waxaa booriyey calayhi kaa korkiisa ashaaricu shaarica wa anaata bihi wuxuuna ku xiray alfalaaxa liibaan fi daarayni adduunya aakhiraba la liibaano ayuu ku xiray nadaran iyadoo la eegaya ilaa annahunna iyagu ummahaatu alajyaali alqaadimati jiilalka soo socda hooyooyinkooda waay jiilalka la raba inay diinta u kacaan dalkii u kacaan dadkii u kacaan hooyooyinka soo korinaa waa iyaga marka haddaan gabdhahan lagu dadaalin la barbaarinin oon tarbiya tacliim la siinin jiilkiibaa kaa kharibmaya adiga marka dad marka waxaa soo baxaya aan dal iyo diin iyo dad midna waxba ugu toornayn abdaali lummati ummahaatu abdaali lummati ummadda geesiyaalkeeda hooyooyinkoodii waay wa murabbiyaatu kulli fardin fardi kasta kuwa tarbiyaynaya waay min almujtamaci ka mida mujtamaca haddaba marka walmucallimu nnaasixu mucalin mucalin mucallinka daacadda ah walmurabbi alfaahimu midka wax tarbiyeynaya wax barbaarinaya faahimka ah yudriku wuxuu garanayaa u gartaa sihaama al acdaa cadowga leebabkooda cadowga yacnii warmaha ay tuurayaan iyo leebabkooda ayuu gartaa tijaaha banaatil ummati ku socoto gabdhaha ummadan gabdhaheeda xaggeeda ku socoto fa yuqaabilu wuxuu markaa ku muqaabaleeyaa uga hortagaa bitarbiyatihi alhaadifati tarbiyadiisa hadafka leh alsaxiixati ee saxiixa ah ayuu wuxuu uga hortagaa amaama haadihi almacrakati dagaalkan hortiisa sabab labaadoon u qoray waxa ay tahay macalinka faahimka iyo murabbigan ugu talagalay xadiidtan oo dugsiyadii in laga akriyo gabdhaha loogu dhigo iyo meelaha gabdhaha wax lagu baro iyo in loo aqriyo sababta maxay tahay murabbigu wuxuu fahamsan yahay faahimka ah cado <coughs> wuxuu garanayaa cadowga ummaddan leebabkiisa iyo rasaastiisa meesha ay ku socoto xaggey ku socotaa marka gabdhaha ummadday ku socotaa haddaba marka isaguna marka tarbiyadiisa hadafka leh ee saxiixa ah ayuu wuxuu marka uu ku muqaabaleeyaa oo uga hortagaa dagaalkaas isaga ah ayib wayasuddu wuxuu daboolayaa thaqratan ayuu daboolayaa meel furan dhufays ka meel ka furan ayuu daboolaa min tilka thuquuri meelahaas thuquurta iyo dhufaysyadaas laga soo geli karo muslimiinta ka mid ah ayuu daboolaa macalinka naasixa ah iyo murabiga faahimka ah liyu-asisa si uu u aas-aaso labinata alislaaxi hagaajinta bulukeetigeeda iyo aas-aaskeeda si uu u aas-aaso min tilka albaraacimi ubaxyadaa xaggooda oo uga soo aas-aaso ubaxyada marka waxaan ujeedaa gabdhaha soo koraya kay yanjuuna say u badbaadaan iyaga min tilka alfitani fitnooyinkaa cadowga wato say uga badbaadaan oo iyagoo aqoon leh ay ugu soo baraarugaan wayunqidna awlaadahunna ilmaha ay dhalayaanna ay u koriyaan min adalaali baadida ay uga badbaadiyaan ay uga koriyaan baraacim marka waxaa la yiraahdaa ubaxyada waa ubaxa dayib taasna waa sabab walamaa ra-aytu markaan arkay taqaacusa alwaalidiina kuwa wax dhalay yacnii ka gaabintooda ayib dib u gurashadooda wa tabaatua almurabbiina kuwa wax tarbiyeynayo yacnii tartiib u socoshadooda tijaaha tacliimi almuraahiqaati gabdhaha qaangaarka kusoo dhowaaday amaba qaangaaray waxbaridooda xaggeeda ay xoogaa gadaal gadaalna uga socdaan amase ay tartiib ugu socdaan marka aan arkay maxay ka gaabinayaan inay baraan maa yastaqbilna waxa ay qaabilayaan iyaga gabdhahaasi oo min waajibaatin waajibaad ah wa mas-uuliyaatin iyo mas uuliyaad ah markaan arkay sidaa saaractu waxaan u degdegay ilaa jamci haadihi lmaadati maadadan ururinteeda daaliban xaal aan mid dalbaya min allahi tacaala alla xaggiisa atawfiiqa waafajin wasadaada toosin toosnaan iyo wathawaaba thawaab aan alla ka dalbayo wa an yajcala inuu ka dhigo camalii aniga camalkayga haadaa kan ah min alcilmi cilmigii inuu ka yeelo cilmigii almuntafaci bihi lagu intifaacsanayay albaaqi ee harayay atharuhu raadkiisa uu harayay bacda almamaati geerida kadib saa anoo su-aalanaya kula man qof dhammaantii istafaada minhu ka faa-iideystay kitaabkani an yadcuwa lii inuu aniga duceeyey duceeyo waliwaalidii waalidkayna uu usoo duceeyo waalidkaygii yacni aniga i dhalay iyo kuwii iyaga dhalay waalidiintaydii <coughs> walimashaayikhii mashaayikhdeydii waxay soo bartay waliaxbaabii iyo axbaabteyda yacni dadka aan jecelahay walijamiici lmuslimiina muslimiinta dhammaantood markaan leeyahay marka murabiyiinta iyo mucalimiintu way ka gaabiyeen marka aan leeyahay yacni waqtiga aan joognana waa keenayaa qaar aan ka gaabinina dabcan waa jiraa oo dadaalay haddana min baab un waxaa weeyaan un inaga unbaa iscanaananayno kaalmo aan iyaga kaalmeynayana way tahay un ayb oo iyaga laftooda meel bay ku aadan yihiin ilaahayna ha dhowro kuwooda nool kuwii dhintayna allah u naxariisto hada was'l llaha alamru arrinku haada kan waay aan soo sheegay wa as'alu llaha alla waxaan su-aalanayaa wa llaha tacaala alla waxaan su-aalanayaa an yahdiyanii inuu ihanuuniyo aniga wayahdiya bi wayahdiya uu hanuuniyo hayrii hayrkayga ou hanuuniyo bi aniga igu hanuuniyo waan yuslixanii inuu ihagaajiyo alle wayuslixa bi aniga sababkaynana uu wax ku hagaajiyo alle waan yaxfada lilmuslimiina muslimiintana inuu u ilaaliyo diinahum diinkooda alladii diinka oo huwa isaguba cismatu amrihim arinkooda yacnii cismadiisa ah meeshii yacnii ah ay ku dhegayeen ay ku badbaadayeen ah inahu waliyu dalika inahu alle waliyu dalika kaagaas midka maamulayo weliga u ah weeyaan walqaadiru caleyhi kana awoodo waay ayb waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi ajmaciin kadib marka wakatabahu axmed bnu maxmuud bni muxamed fii madiinati maqdashu xarasaha allah ya-da marka waa ka tegay maqdashu sidaa marka waa loo dabdiyaa mucjamu lbuldaankana waa u dabdiyaan filaya yowma thulathaa baan qoray afar iyo labaatankai bisha shacbaan kun afar boqol soddon iyo toddobadii laga joogo min hijrati lmustafa calaa saaxibiha afdalu salaati waatamu tasliim intaa marka waa muqadamada kitaabka alxadiidu alawal xadiidka koowaad can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam abu saciidin alkhudri waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu yihi man caala qofkii tarbiyeeyo oo u istaago thalaatha banaatin saddex gabdhood fa addabahunna edbiyo oo tarbiyeeyo wasawajahunna u guuriyo wa axsana ilayhinna u ixsaan falo iyaga xaggooda falahu ljannatu janna ayuu leeyahay kaasi janna u sugnaatay rawaahu abuu daawuud marka calaamada qowseynka ku jirtaana waa lambarka xadiidka alxadiidu thaani xadiidka labaad wa can anas bni malikin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi man caala qofkii u e, istaago jaariyateyni laba gabdhood xataa tabluqaa ilaa ay qaangaaraan jaa-a yowma alqiyaama yacnii ilaa ay qaangaaraan oo isagu ay ka maarmaan markaas dabcan xadiidkii horaa caddaynaya jaaa a yowma alqiyaamati maalinta qiyaamuhu imaanaya ana aniga iyo wahuwa ayaa imaanayno aniga asaga wadamma nebigu wuxuu isu geeyey asaabicahu farihiisa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey wa fii jaamici tirmidiyi jaamicu tirmidi dhexdiisa waxaa ah dakhaltu ana wa huwa waan galaynaa waan galaynaa ana aniga iyo wahuwa isagu aljannata jannadaan galaynaa ka haatayni saanaan xaal aan isku nahay wa ashaara biusba biusbucayhi labadiisii farood ayuu marka ishaaray nebigu ku ishaaray ayib qaala alimaamu nawowiy waxoogaa tacliiq yar oon laga maarmaynin baan u sameeyey xadiidka waxyaabaha laga faa-iideysanaya iyo kelmad la sharxayo iyo qaala alimaamu اnawawiyu raximahu llah alimaam abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawawiyu raximahu llahu waxa uu yidhi wamacnaa caalahumaa ay qaama calayhimaa waa u istaago iyaga muxuu ugu istaagayaana bilmu'nati qarashka masruufkooda waatarbiyati iyo tarbiyeynta wanaxwihimaa iyo wixii lamida keliya maaha in badar un lagu daldalo wax la siiyo keliya maahane watarbiyati iyo barbaarintooda u istaago caalahumaa saasaa laga wadaa wanaxwihimaa iyo wixii lamid ah qultu marka waxaan idhi hadalkan markaa alimaamu nawo warkiisa halkaas ku dhammaaday wa fi lxadiideyni labada xadiid waxaa ku sugan dhexdooda cidamu ajri tarbiyati albanaat gabdhaha tarbiyeyntooda ajarka ku sugan weynaantiisa wa tacliimuhunna wa tacliimihinna cidamu ajri tacliimihinna waxbaridooda ajarka ku sugan weynaantiisa wa tacliimihinna ma la baro fiihi dhexdiisa sacaadatuhunna uu ku sugan yahay liibaantooda fi daareyni ajriga ku sugan weynaantiisa wayustafaadu min alxadiiteyni labada xadiid waxaa laga faa'iideysanayaa anlaa yutamanaa inaan la tamaninin mowtuhunna dhimashadooda ile barbaarin iyo masruufid dhimashadooda in la tamaniya waa kasoo horjeedaa ayb anlaa yudkhila qofka inuunan gelinin alhama murug iyo walxusna tiiraanyo fii qalbihi qalbigiisa inuunan gelinin dhexdiisa idaa bushira haddii loogu bishaareeyo bihinna iyaga gabaraa kuu dhalatay haddii la yidhaha khilaafan inagoo khilaafayna lilcaadaati aljaahiliyati jaahiliyada caadaadkooda inagoo khilaafayna qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi jaahiliyadii isagoo ka waramayo idaa bushira haddii loo bishaareeyo axaduhum midkood bilunta haddii loogu bishaareeyay dhadig dalla wajhuhu wejigiisu wuxuu ahaanayaa muswaddan mid madow oo la madoobeeyey wahuwa kadiimun isagoo cabursan oo murugsan yatawaaraa min alqowmi dadkiibuu iska asturayaa o iska qarinayaa ayb min suu-i maa kii xumaantiisa darteed buuna iskaga qarinayaa dadka bushira bihi loogu bishaareeyey markaasuu markaa wuxuu leeyahay mutaradidan xaal uu yahay mid markaasi ku noqnoqonayo ayumsikuhu ma haysanayaa tolow calaa huunin daraabid iyo dulli korkii isaga xaal uu ku sugan yahay miyuu ku haysanaya am yadusuhu mise waa qarinayaa fi turaabi buu ku qarinaya ciiddii ma duugayaa alaa saaa maa yaxkumuun alaa hoysaaa waxaa xumaaday maa shay yaxkumuuna ay xukumayaan warawa lbukhaariyu bukhaari wuxuu wariyey marka caadadii jaahiliga sidan waay waa in la khilaafaa marka warawa lbukhaariyu bukhaari wuxuu wariyey fi ladabi lmufradi uu ku wariyey taxta baabi man kariha an yatamanaa mowta albanaat qofkii kahday an yatamanaa qofku inuu tamaniyo mowta albanaati gabdhaha dhimashadooda ama man kariha an yutamannaa mowtu lbanaat can ibni cumara wuxuu yiri ibni cumar radia allahu canhuma baabkaabuu marka ku keenay xadiidkan can ibni cumara radia allahu canhuma ana rajula nin kaana cindahu agtiisa ayuu ahaa ibni cumar walahu banaatun gabdho ayuuna lahaa fatamanaa wuxuu jeclaystay mowtahuna inay ka dhintaan alla maa dhintaan buu is yiri faqadiba ibnu cumar ibni cumar waa carooday faqaala wuxuu yihi anta tarsuquhuna war ma adaa arsuqo maxaa ka rabtaa buu yihi marka gabdhaha maadaama sababba ay u yihiin iyaga tarbiyeyntooda iyo waxbaridooda iyo meel ku ogaanshahooda wanaagsan lagu ogaadaa maadaama janno lagu galayaa waaba sabab janno uu ku kasbanaya qofka muxuu u tamaninayaa dhimashadooda marka wa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniina yquu anfusakum nafihiina ilaaliya wa ahliikum iyo ehelkiina naaran dabka ilaaliya naarka ilaaliya qaala caliyu bnu abi aalibin radia allahu canhu wuxuu yidhi callimuuhum waxbara waadibuuhum tarbiyeeya waclam ogow ana aladii shayga yajcalu ka dhigaya tacliimalbanaati gabdhaha waxbaridooda diinahuna diinkooda la baro waxbaridda aan sheegaya marka waa diinkooda wax ugu muhiimsan haddee wixii kalo iyagu ay markaasi ay dhici karto yacnii inay markaa ku shaqaysan karto iyadoo aan ka tegin karaamadeedii iyo waajibaadkii alla faray iyadoon ka tegin iyadana in la baraa dhib ma laha ayb leanna ninka wuu ka dhiman karaa ilmaheedana inay masruufato ay wax siiso oo ay koriso ay tarbiyeyso iyada lafteeda ajar baa kusoo arooray shayga marka ka yeelayo tacliintooda diinkooda la baro wa tarbiyatahuna barbaarintooda calayhi diinkooda korkiisa lagu barbaariya waxaa ka dhigayo al ahamiyata ahamiyadda u yeelayo al quswaa yacni dheer fog ahamiyadda fog waxa u yeelayo huwa wuxuu yahay kaasi annahunna iyagu ummahaatu lajyaali alqaadimati jiilka soo socdo jiilalka soo socda hooyooyinkooda waay fa idaa kaana lahaa hadduu iyada u sugnaaday alcilmu cilmi hadduu u ahaado iyo wal adabu adab aadaab ascafad way badbaadinaysaa abna'ahaa ilmaheeda khaasatan si gaar ahaaneed ilmaheeday badbaadinaysaa walmujtamaca mujtamacana waa badbaadinaysaa caamatan si guud waidaa kaanat ilukhraa xaaladdu haddayse sida kale tahay oo ayna waxba aqoonin wanaag lagu barbaarinin oo filin hindi fiirsigii iyo lagu barbaariyey fafaaqidu shay-i laa yucdiih qofku wuxuu isagu weysan yahay ma bixin karo cid kale ma sii karo iyaduna ilmihii waa ka hallaabayaan oo tarbiyo xunun bay ku tarbiyeynaysaa huma ina acdaa alislaami intaa weliba waxaa u weheliyey huma ina intaa dabadeed ina acdaa alislaami islaamka acdaa'diisa shayaadiinu linsi waljinni labilmirsaadi kuurkay ugu jiraan maxay kuurka ugu jiraan fii ifsaadihinna iyaga hallayntooda maxay ku hallaynayaana bilmuqriyaati alkathiirati waxyaabaha lagu kadiyo ee faraha badan gabdhihii marka soo bax baa laleeyahay banaankaa loo saaraya waxbaa la idin barayaa saan yeelaka waxbaa wahaakadaa sida aan sheegi doono muwasasaad baa loo samaysanayaa waxyaaba marka adduunyo beenbeen abaa dhalanteed abaa lagu kadinayaa mujtamaciina waa halaabayaan iyadana waa halaabaysaa adduun iyo aakhiraba la khasaar ayb alxadiidu athaalithu xadiidka saddexaad wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly slama ina dunyaa adduunyada xulwatun waa macaan tahay khadiratun waa cagaaran tahay wa in allaha allana mustakhlifukum mid idinka khaliif dhigaya waay oo yacni bimacnaa waad dhexlaysaan waay fiiha adduunyada dhexdeeda ayuu kuwa dhexla idinka idinka yeelayaa dhexdeeda fayanduru waa eegayaa alleh kayfa sida tacmaluuna aada samaynaysaan ittaqu dunyaa adduunya ka dhowrsada wataqu nisaaa haweenna ka dhowrsada oo iska ilaaliya fa ina awala fitnati bani israa'iil reer bani israa'iil fidnadooda tii ugu horreysay kaanad waxay ahayd fi nisaa'i haweenka dhexdiisay ahayd rawaahu muslimun muslim ayaa xadiidka wariyey fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana mabda'a alfitani fitanka bilowgooda min annisaai haweenka xaggoodu ka ahaanayaa fa hada alxadiid marka waa xun tahay ma ahan haweentu ma aha ee shaydaanka maadaama diinka xaggiisa naqsi kaga jiro caqligii naqsi kaga jiro iyadiina yani mafaatinteeda iyo banaanka keenaya waxbuu waa ku ugaaranayaa marka eewaan saalixaad ah oo aada u wanaagsanoo shaydaankii ka qaalib noqday waa jiraan waxaanan doonaynana waxay tahay inay haweenku sidaa noqdaan fa hada alxadiidu xadiidkan iyo wa amhaaluhu isagoo kale mimaa yubayinu lanaa wuxuu ka mid yahay waxaan noo caddaynaya innaga ahamiyata islaaxi lbanaat gabdhaha hagaajintooda ahmiyaddeeda waxaa noo caddaynaya ayuu ka mid yahay lianna tacliimahunna waxbaridooda wa tarbiyatahunna ku barbaarintooda cala diini diinkan lagu barbaariyo korkiisa taqliilun waa yarayn lihaada kan la yaraynayo fidnada ah kan la yaraynayo ashari sharta ah walfasaadi iyo fasaadka walamaa calima alcaduwu cadowgu marku ogaaday haada almra arrinkan wa axasa uu dareemay haada alkhatara khatartaani jamaca quwatayhi labadiisii quwo labadiisii awoodood buu ururiyey almaadiyata maadiga ahayd iyo walmacnawiyata iyo midii macnawiyada ahayd labadaas waaye quwadiisa maadiga iyo midiisa macnawigaabuu ururiyey muxuu ku ururiyey calaa inshaai hay aatin hay-ado dhisidood wa mu-asasaatin mu-asasooyin in la dhiso maxay ka shaqeynayaan maxaa loo dhisayaana litadmiiri shakhsiyati lbinti almuslima gabadha muslimadaa shakhsiyadeeda baabi-inteeda darteed loo dhiso zakhrafuu fiihaa waxay ku qurxiyeen alqowla hadalka hadal wanaagsan haweenkii baan xoreynaynaa saan baan yeelaynaa bay dhahayeen wasataruuha waxay ku qariyeen bithawbi tadwiiri lmar-ati haweenta horumarinteeda maradeeday ku qariyeen wa taxriirihaa iyo xoreynteeda kaanamaa in islaamku addoonsaday bay ka dhigayaan waana been wa fi lxaqiiqati xaqiiqada laa tujdii waxba u keeni mayso shay an waxba u keeni mayso lilmar'ati lmuslima haweeneyda muslimaddaa waxay u keenaysaana ma jirto warkaas marka tabeelayaalkaa la idiin soo dhegsaday ha ku kadsoominina cadowgii ilaahay iyo cadowgii rasuulka iyo diintii cadowgeeda adiga kuu noqon maayo gacal walaa taziidu u kordhin mayso fi lmujtamaci mujtamaca shicaaraadkaas iyo waxyaabaha ay sameey muasasaadkan iyo mujtamacii kusoo kordhin maayaan dhexdiisa ilaa fitnatan oo tadmiiran fitna iyo baabi-in wadduu waxay jeclaysteen maa canidtum ay canatakum dhibkiina jeclaysteen qad badad waxaa muuqday albaqdaau carada min afwaahihim bay kasoo muuqatay wamaa waxa tukfii suduuruhum laabahoodu ay qarinayaan ayaana akbaru wamaa waladii kii tukfii suduuruhum laabahoodu ay qarinayaana akbaru weynin badan facala almurabiina dadka wax tarbiyeynaya korkooda waxaa marka an yaqifuu inay istaagaan amaama hada alfasaadi fasaadkan alcaarimi ee fasaadka ah hortiisa inay istaagaan ayaa marka dushooda waajib ku ah hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed